بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف المجرد والمزيد من الأفعاal waxaan gelaynaa afcaasha qeybaha ay u qeybsanto marka laga fiiriyo tajarudka iyo ziyaadada afcaashu waxay u qeybsantaa mujarad iyo masiidun fiihi almujarad mujaradka waa laba qeybood haddaba marka ficilka la joogo hulaathi iyo rubaaci almujarad athulaai qeybta koobaad lilmujarad athulaathi mujaradka thulaathiga waxaa u sugnaatay sittatu abwaabin lix baab mujaradka thulaathiga ah maadigiisa iyo mudaariciisa lix baab ayuu leeyahay haddii maadigiisa iyo mudaariciisa la fiiriyo marka mujarad thulaathi ah oo maadigiisa iyo mudaariciisu lixdan baab ay ka baxayaan ma jiro albaab lawal facala yafculu facala bifatxi lcayn yafculu bidami lcayni fi lmudaaric maftuuxu lcayni fi lmaadi maadiga cayntiisu ay fatxisan tahay waa madmuumun fi lmudaaric mudaaricana ay godan tahay mihaalu dalika nasara yansuru nasara wuu hiiliyey yansur waa u hiilinaa nasara waa facala mudaariciisana muxuu ku yimid yansuru facala mudaariciisa yafculu markuu ku imaana waa laba qeybood midna waa shuhra midna waa qiyaas hadda wuxuu noo miihaaliyey shuhradii nasara yansuru dakala yadkulu kharaja yakhruju kataba yaktubu waxaasoo dhan waa shuhro laakiin waxaa jira maruu qiyaas yahay markaasuu qiyaaska yahay waa haddii facala muctalulcayni bilwaaw uu noqdo sida qaama yaquumu ama uu noqdo facala muctalu laami bilwaaw sida dacaa yadcuu gazaa yaqzuu ama facala uu noqdo mudaacaf mutacaddi ah sida raddahu yarudduhu saddexdaas qaybood waa qiyaas facala muctal lcayni bilwaaw facala muctalu laami bilwaaw facala ida kaana mudaacafa mutacadiyan albaabu thaani baabka labaad facala yafcilu maftuux alcayn fi lmaadi maadiga dhexdiisa cayntiisu waa mid la fatxiyey wa maksuuru fi lmudaaric mudaarica dhexdiisana cayntiisa waa mid la kasriyey facala yafcilu mihaalu dalika jalasa yajlisu wuxuu noo miihaaliyey facala iyo ficilu marka ay tahay shuhro facala bifatxi اlcayni fi lmaadi yafcilu bikasriha fi lmudaaric waa laba qaybood shuhra iyo qiyaas hadda wuxuu noo miihaaliy waa shuhradii jalasa yajlisu daraba yadribu iyo wixii la mid ah qiyaaska marka uu yahay waa afar qaybood facala muctalu lcayni bilwaaw facala muctalu lfaai bilwaaw muctalu cayni ma aha facala muctalu lfaai bilwaaw sida wacada yacidu iyo facala hadduu noqdo muctalulcayni bilyaa sida kaala yakiilu saaxa yasiixu saara yasiiru qeybta saddexaad facala hadduu noqdo muctalu laami bilyaa sida ramaa yarmi ataa yaati iyo wixii lamid ah iyo qeybta ugu dambeysa oo ah hadduu noqdo facala mudaacaf laasim ah sida xanna yaxinu facala yafcilu marka waa afartaas qaybood muctalu lfaa'i bilwaaw muctalu lcayni bilyaa muctalu laami bilyaa iyo facala idaa kaana mudaacafan laaziman hadduu mudaacaf laazima yahay albaab thalith baabka saddexaad facala yafcalu maftuuxu lcayni fi lmaadi wاlmudaaric maadigana cayntiisa way fatxsan tahay mudaaricana way fatxsan tahay wa sharduhu kan shardigiisu wuxuu yahay an takuuna caynuhu cayntiisa ow laamuhu inay noqoto xarfan min axrufi lxalqi xurufulxalqiga ah xaraf ka mid ah wahiyo xurufulxalqi waxay tahay alhamzatu walhaa walxaau walcayn walgaynu walkhaa mihaalu dalika dahaba yadhabu qara'a yaqra'u facala haddii caynta ama laamta xarfu xalqi uu ka galo axruf ilxalqina waa lixda meeshan uu noogu sheegay mudaariciisa yafcalu inuu ku yimaado waa dhici kartaa inuusan ku imaanna waa dhici kartaa isagoo yafcalu ku yimid maxaa ka mid ah kuwan hadda uu noo mitaaliyey dahaba xarfu xalqiyaa ku jira xaggee uga jira caynta xarfu xalqigaas oo ah haada naasaaxa xarfu xalqiga ku jira xagee uga jiraa laamta oo ah xaada yansaxu aa leedahay qara'a yaqra'u xarfu xalqiga ku jira hamzada bada'a yabda'u xarfu xalqiga ku jira hamzada naxara yanxaru xarfu xalqiga ku jira xagee uga jira caynta mararka qaarkood laakiin waxaa dhici karta inuusan yafcalu ku imaan oo tusaale ahaan shuhur oo kale hadduu galo sida dakala yadkhulu dakala waa facala xarfu xalqiyaana ku jira xarfu xalqigaas oo khaada ah cayntuu ka galay soo ma aha ma yafcalu yuu ku yimid hadda yafculu uu ku yimid ilan shuhuraha meesha taalla haddaba waxay leeyihiin nuxaadu facala marka uu ku imaanaya yafcalu bifatxi lcayni fi lmudaaric waxaa shardi ah maadigiisa xarfu xalqi inuu caynta ama laamta mid ka mida uu ku jiro si fiicana loo fahmo waxay leeyihiin facala mudaariciisa hadduuba ku yimaado yafcalu bifatxi lcayn waa lagama maarmaan xarfu xalqi inuu maadigiisa ku jiray ama caynta ama laamta laakiin markuu caynta ama laamta maadigiisa xarfu xalqi uu ku jiro qasab maaha mudaariciisa inuu yafcalu ku yimaado waa kala duwan yihiin marka in la yidhaahdo haddii xarfu xalqi caynta ama laamta uu ka galo maadiga yafcalu uu mudaarica markasta ku imaana inaan ku dhaho iyo way kala duwan yihiin haddaan ku yidhaahdo mudaarica facala hadduuba yafcalu ku yimaado xarfu xalqiga caynta ama laamta ku jira haddii marka aada aragto facala mudaariceeda oo yafcalu ku yimid marba haddii aad aragto waa laga maarmaan xarfu xalqi inuu caynta ama laamta ku jiro ilaa wixii naadiraho hadda aan shee noo imaan doona maahan laakiin ayadoo xarfu xalqi cayntii ama laamtii maadigu uu ka galay inuu yafcalu ku yimaado waa dhici karta inuu yafculu ku yimaado waa inuu yafcilu ku yimaadona waa dhici kartaa mihaalu dalika wuxuu yahay dahaba wuu tegey yaa dahaabu waa tegaa qara'a wuu akriya yaqra'u waa akrinaa wa amaa abaa ya'baa abaa ya'baa fa huwa cinda almutaqadimiina culimmadii hore shaadun waa shaad maxaa dhacay id jaa'a min hada albaabi maxaa yeele mudaariciisa ayaa yafcalu ku yimid maca anna sharda lam yataxaqaq fiihi ayadoo shardigii muctabarka ahaa uusan dhexdiisa ku xaqiiqoobin wuxuu la jeedaa waxaan haynaa facala oo mudaariceedu yafcalu uu ku yimid ayadoo maadigiisa xarfu xalqi caynta ama laamta midna uusan ku jirin xarfu xalqi cayntan ugama jiro oo cayntiisii waa ba laamtan ugama jiro oo laamta hadde waa alif asalkeediina ya uu ahaa wa maca daalika mudaariciisiina yafcalu bukiid marka waa shaad waxay leeyihiin haddaba nuxaadu halkan ficilaa ka shaadoobay facala inuu yafcalu ku yimaado ayadoo xarfu xalqi caynta iyo laamta midna aysan ku jirin halkan ficilaa laga haayaa abaa yabaa abaa wuu diida yabaa waa diidaa xadiidkii nabigana sala allah alay slam saasuu ahaa kullu ummatii yadkhuluuna aljanna ilaa man abaa waa maadigii soo ma aha waman yaabaa yaa rasuula allah waa mudaariciisii qaala man aطaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa akhrajahu lbukhaari min xadiid abi hurayra albaab raabic facila yafcalu waa midka afraad maksuuru اlcayni fi lmaadi maadiga caynta wuu ku kasrisan yahay maftuuxun fi lmudaaric mudaaricana wuu ku fatixsan yahay mihaalu dalika calima yaclamu facila inuu yafcalu ku yimaadana waa dhici karta waa qiyaaskiisii inuu yafcilu ku yimaadana waa dhici karta waa nashaad laakiin calima yaclamu salima yaslamu xafida yaxfadu iyo wixii lamid ah albaab alkhaamis facula yafculu facula mudaariciisu yafculu ku yimaada waana qiyaas wax shaadana malaha sow madmuumu lcayni fi lmaadi wاlmudaaric wa hada albaabu baabkan laazimun wuxuu laazimaa wa hada albaabu baabkan laazimun waa laazim dhe daa'iman mar kasta facula yafculu mar kasta waa laazim mutacadi ma laha asagu laakiin facila laazimna waa laha mutacadina waa laha facalana waa sidoo kale wa taأti calىa suurati afcaali sajaaya wاطibaac waxayna ku timaadaa afcaasha baabkan wa ta'tii calaa suuratihi suuradiisa dheh wa ta'tii waxaa ku timaada calaa suuratihi suuradiisa facula yafculu ula jeedaahe facula yafculu suuradiisa waxaa ku yimaada afcaalu sajaaya waatibaac afcaasha dabeecadaha iyo dhaqamada waana soo marnay haddee mihaalu wuxuu yahay xasuna yaxsunu uu qurxanaaday yaxsunu uu qurxanaana jabuna yajbunu shajuca yashjucu darufa yadrufu karuma yakrumu sahula yashulu waxaas oo dhan albaabu saadis baabka lixaad facila yafcilu maksuura alcayni fi lmaadi walmudaaric maadigana waa maksuura alcayn mudaarican waa maksuura alcayn mihaalu wuxuu yahay waritha yariu waritha waa facila yarithuna markii sii hore yowrithu uu ahaa yafcilu soo ma aha waawda ayadoo saakinaha waxay dhacday bayna yaain maftuuxatin kasratin laazima faxudifat yarithu saasuu ku noqday wa hunaaka waxaa jirta afcaalun afcaal mushtaraka bayna baabayni laba baab mushtarak ku ah oo dhici karto inay ku timaado facila yafcalu ama facila yafcilu ay ku timaado laba baab soo maaha marka wa hunaaka afcaalun mushtaraka waxaa jirta afcaal ka dhaxaysa beyna baabeyn laba baab waxaa ka mid ah xasiba soo facila ma aha yaxsibu wa yaxsabu labadaas xasiba yaxsabu iyo xasiba yaxsibu marka la yidhaahdo xasiba yaxsabu waa baabkee baabka afaraad albaabu raabic waaye xasiba yaxsabu albaab raabic oo ah facila yafcalu laakiin xasiba yaxsibu markaan dhahno waa baabkee albaab saadis albaabaana wuxuu yahy alraabic wasaadis raabica iyo saadiska cakafa yackifu iyo cakafa yackufu midka hore waa facala yafcilu waa baabkee taaniga cakafa yackufu marka lo waa facala yafculu waa baabkee facala yafculu alawal labada baab maxay kala yihiin haddaba athaani alawal labadaasi kala yihiin muxuu yidhi markaa albaabaani athani walkhaamis uu yidhi waana khalad albaabaani labadaba buuxay athani walkhaamis walkhaamis meeshu u leyahy maxaa laga rabaa awala laga rabaa marka waa inaad tidhahdo albaabaani athaani walawal leh wa nadama wuxuu nadmiyey annaxwiyu ninkii naaxiga ahaa suwara haada albaabaabkan suwartiisa biqowlihi buu ku nadmiyey fatxu dammin fatxu kasrin fatxataani kasru fatxin dammu dammin kasrataani waa beyd la socya ah baxarkiisuna waa baxru ramal waaye min baxri ramal wuxuu yidhi fatxu dammin fatxo god muxuu la jeedaa facala yafculu uu la jeedaa fatxada wuxuu la jeedaa maadiga damkana muxuu la jeedaa mudaarica marka wuxuu ka wadaa facala oo cayntiisu ay fatxisan tahay fi lmaadi yafculu oo cayntiisu ay damisan tahay fi lmudaaric fatxu kaasirayn mar kasta kan hore maadiga iskale kan dambana mudaarica fatxaha marka facaluu la jeedaa kasrahana wuxuu la jeedaa yafcilu waa baabkee eh. facala yafcilu haaniga fatxataani labadooda way fatxisan yihiin yafcalu facala yafcalu ayuu ka wadaa waa haalidkii kasru fatxin kasrada waxaa iskale kan hore wuxuu ka wadaa facila yafcal waa raafici damu damin facula yafculu waa khaamiskii kasrataani facila yafcilu waa saadiskii almujarad arubaaci mujaradka rubaaciga ah hadda waxaan soo marnay maxay ahaayeen mujaradka hulaasiga lix baabuu leeyahay ayaan dhaanay walahu suuratun waaxida hal suuruu leeyahy waayo waxay tahay faclala oo maadiga ah yufaclilu oo mudaariciisa ah inuu raaciyaso lama rabin oo la yidhaahdo faclala yufaclilu daxraja yudaxriju oo kale mihaalu daalika wuxuu yahay daxraja yudaxriju wuu dildiliyey bachara bimacnaa akhraja wuu soo saaray bacharahu ay akhrajahu bacharahu yubachirhu wa minhu qowluhu tacaala afalaa yaclamu idaa buchira maa fi lqubuur wa xusila maa fi suduur zalzala yuzalzilu wuu ruxay zalzala wuu ruxay yusalzilu wuu ruxaa wa yaatii calaa wasni haada albaab baabkan oo faclala ah wasankiisa waxaa ku yimaada afcaalun afcaal mukhtasara la soo gaabiyey min jumalin laga soo gaabiyey wa ashbaahihaa iyo jumlooyin wixii u eg lidalaalati si ay u muujido ayaana loo soo gaabiyey lidalaalati si ay u tushdo calaa xikaayati haadihi aljumal jumlooyinkan xikaayadooda badalan min takraarihaa nafsihaa intii ayada aada isticmaali lahayd jumlooyinkaas min takraariha wuxuula jeedaa min istikdaamihaa nafsiha intii jumlooyinka aad isticmaali lahayd takraarka marka hadda wuxuula jeedaa istikdaamiga wa min dalika waxaa ka mid ah basmala basmala macnaheedu maxay tahay meeshii aad ka dhihi lahayd qaala fulaanun hebel baa wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim meeshii aad ka dhihi lahayd waa le basmala fulaanu wuu bismilaystay marka basmaladan xaggee laga soo gaabiyey qaala bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu yidhi intaas marka la isku daro ayay basmala ka taagan tahay ogow mafhuum soo ma aha maxay marka ka taagan tahay qowlkii iyo maquulu qowlkii labadaba soosaas ma aha ilaan basmaladaani bismi illaahi araxmaan raxiim keliya kama taagna ee waxay ka taagan tahay qaala bismi illaahi araxmaan araxiim marka qowlkii iyo maquulkiisi labaday ka taagan tahay waa la soo gaabiyey marka basmala a la yidhi sabxala qaala wuxuu yidhi subxaana allah xasbala qaala wuxuu yidhi xasbiya allah xamdala qaala wuxuu yidhi alxamdu lilah intaasay ka taagan tahay xawqala ama xawlaqa labadaba qaala wuxuu yihi laa xawla walaa quwata ila biاllah dalbaqa qaala wuxuu yihi ataala allahu baqaa'ak baaqi ahaanshahaaga ilaahay ha dheereeyo cumri ilaahay ha ku siiyo jacfala qaala wuxuu yidhi jacalanii allaahu fidaaka ama fidaa'ak ilaahay ha iga dhigo midka adiga lagugu furana wixii dhibaato ah ama musiibo adiga kugu dhici lahaa musiibadaas intii adiga kugu dhici lahayd aniga ha igu dhacdo damcaza qaala wuxuu yidhi adaama allaahu cizaka qalabadaada iyo adkaanshahaaga ilaahay ha daa'im yeelo xay cala qaala wuxuu ihi xaya cala asalaa salaada u kaalaya xaya cala alfalaax liibaanta u kaalaya fadlaka goormaa la isticmaalaa idaa dakara majmuucatan mutafariqa hadduu sheego koox kala tagtagsan oo sheeko ah sheeko badan oo kala duwan uu sheegay uma jamacahaa wuxuu ku jamciyey biqowli inuu yidhaahdo fadalika kadaa wa kadaa intaasuu isticmaalay kadalik kaasaan soo sheegay kada wa kada yuqaalu markaas waxaa leeyahay fat yuqaalu waxaa leeyahay haa walaa yuqaalu markii haddaba majmuuca mutafariqa uu sheego kadibna uu ku jamciyo fadalika kada wa kada waxaa leeyahay fadlaka fulanu ninkii hebel waa fadlakee fadlaka fulanu macnaheedu waa maxay qaala fadalika kada wakada bacdamaa taxadata can ashyaa mutafariqa walaa yuqaalu laakiin lama dhaho fat laka lama dhaho haddii majmuuca mutafariqa uu sheego oo kadibna uu yidhaahdo fatilka kada wa kada lama dhaho u yihi fatlaka lama dhaho fainahu lam yusmac can ilcarab carabta lagama maqlin uu yihi almaziid min alafcaal afcaasha midkeeda masiidka ah axrufu ziyaada xuruufta ziyaadada axrufu ziyaada xuruufta ziyaada casharatun waa toban majmuucatun waxaa lagu jamciyey fii qowlihim sa'altumuuniiha aw ilyowma tansaahu iyo wixii la mid ah ziyaadadan uu leeyahay xuruuftaasay leedahay waa ziyaadadee ya ziyaadada keyr mukararada ah waay haddaba sa'altumuuniiha waa lagu jamciyaa alyowma tansaahu waa lagu jamciyaa aslamanii wataaha waa lagu jamciyaa asimaana hawiitu waa lagu jamciyaa hum yatasaa'aluun waa lagu jamciyaa maa sa'alta yahuunu waa lagu jamciyaa amaanun wa waa lagu jamciyaa midkaa doontaan ka qaadan kartaa wa qallabuu haadihi alaxruf axruftan waa rogrogeen calaa suwarin bay ku rogrogeen suwartaasoo tasiidu ka badan can arbaca cashrata suura toban iyo afar suuro walaa yaziidu cadadi hadihi laxruf camaa dakartu laakiin xuruftan inta aan kuu soo sheegay oo tobanka ah marna kama badna laakiin tobankaasaa la rogrogahoo suurooyinkeeda afar iyo tobanaa la gaarsiiyule afariyo tobankaas hadda meeqaan ka sheegnay asaga mualif ka sheegay sa'altumuuniiha iyo alyowma tansaahu waxaa ku dartaa aslamanii wataaha waxaa ku dartaa asimaana hawiitu waxaa ku dartaa hum yatasaa'aluun waxaa ku dartaa maa sa'alta yahuunu waxaa ku dartaa amaanun wa tashiilun meeqa isku noqdeen iyo labadii toddobo afar tobana la gaarsiiya u yidhi athulaathiyu lmasiid thulaathiga la ziyaadiyey athulaathiyu lmasiid hulaathiga la ziyaadiyey bixarfin lagu ziyaadiy walahu halaathu suwari saddex suuro ayuu leeyahay thulaathiga waxaa la ogyahay mar in la ziyaadiyo oo hal xaraf lagu ziyaadiyo kadibna rubaaciyuu noqdaa marna laba xarafaa lagu daraa wuxuu noqdaa khumaasi marna saddex xarafaa lagu daraa wuxuu noqdaa sudaas intuu rabaa inuu kuu sheego athulaathiyu lmasiidu bixarfi walahu wuxuu leeyay halaathu suwar saddex suuro afcala sida akrama uu sharfay biziyaadati alhamzati cala alasli usuusha in hamze lagu ziyaadiyo awalkeeda facala sida faraxa uu ka farxiyey bitadciifi cayni lficli ficilka cayntiisa in la shido facala faacala sida qaatala wuu la dagaalamay biziyaadati alfin bacda faa'i lkelima athulaathiy athulaathiyu lmasiidu bixarfayn hulaaثiga laba xaraf lagu ziyaadiyey walow khamsu suwarin shan suuro ayuu leeyahay infacala sida inkasara biziyaadati alfi اlwasli wاnnuuni calى اlasli hamdatulwasl iyo nuuna ziyaadaha iftacala sida ijtamaca wuu soo aruuray biziyaadati alfi lwasli wataaya cala alasli wax dheeraadka waa hamsatulwasliga iyo ta'da ifcala sida ixmara waa guduutay biziyaadati alfi lwasli wa xarfin min jinsi laam iyo xaraf oo min jinsi laam ah wuxuu la jeedaa laamulkelimihi ayaa lasoo soo celceli marka labadii ziyaado meeshan waa ku jiraan tafacala sida taqadama biziyaadati taa'i wa xarfin min jinsi lcayn labadii ziyaadaba waa ku jiraan kan ilan taadu waa ziyaada hayru mukarara daalka la soo celceliyeyna waa ziyaado mukarara ah tafaacala sida tashaaraka biziyaadati taa'i walaalif tashaaraka macnaheedu waa wadaagsadeen waay athulaathiyu lmasiidu bihalaaثati axrufin hulaathiga saddex xaraf lagu ziyaadiy walahu arbacu suwarin afar suuruu leey istafcala sida istakfara biziyaadati اlamzati wasiini wataa ifcawcala sida icshowshaba meeshii cawskeediyaa batay waay icshowshaba ee kahura cushbu lmakaan biziyaadati alif اlwasli wاlwaawi wa takraari اlcayn ifcawala sida ijlawada oo macnaheedu uu yahay uu dhaqsaday bisiyaadati alifi lwasli fi awali lficli walwaawi mudacafatan bacda alcayn iyo waawda mudacafada ah wawdaas oo shidanna waa zaa'id ayaduna ifcaalla sida ixmaara uu casaade amuu uu gudutay bisiyaadati alifi lwasli fi lawali wa alifin bacda alcayni wa takraari xarfi alakhiir xarafka u dambeeyana lasoo celceliyo oo rada ah الرubاaعي المزيd rubaaciga la ziyaadiyey الرubaaعiي الmزيd بxرفin rubaaci lagu ziyaadiy hal xرف rubaaciga laba mar ayaa ziyaado ay gashaa mar hal xarفaa lagu ziyaadiya khumaasiyuu noqdaa marna laba xarفaa lagu daraa wuxuu noqdaa sudaasi walahu suuraة waaxida hal suuru le tafaclala sida تadaxraja biziyaadaةi taai فيiha walitada awalkiisa lagu ziyaadiyo alrubaaciyu lmasiidu bixarfayni rubaaci laba xaraf lagu ziyaadiy walahu suurataani laba suuro ayuu leeyahay ifcallala sida iqshacara wuu jiriracooday iqshacara wuu jiriracooday wa minhu qowluhu tacaala allahu nazla axsana alxadiidi kitaaba mutashaabiha mathani taqshaciru minhu juluud aladiina yakhshawna rabbahum biziyaadati alfi اlwasli fii awalihi wa xarfin min jinsi laamihi maxaa zaa'ida dabiiq shacara hamsada hore iyo labada raabood mid ka mid ah rubaaciyu aha laba xaraf aa lagu daray wuxuu noqday sudaasi ifcanlala sida ixranjama oo macnaheedu yahay wuu soo uruuray ixranjama waa soo uruuray biziyaadati alfi lwasli lagu ziyaadiyo hamsat wasliga fii awalihi wa nuunin bacda alcayni iyo nuun caynta kadibteed lagu ziyaadiyo wallahu aclam markaa joogo